بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله kitaaب الزكاة زakadiiba ku saabsan yahay في اللغة التطهير والنmاء والبركة luqada waxaa lagu yihahdaa التطهير wax la dahiriyo qad aflaxa man zakaaha ee daharahaa wanamaa wax ziyaaday oo kordhay zaka zarcu idaa nama markuu ziyaado walbaraka barakaduna waa la yidhaahdaa zakaa fulaanu ay kahura barakatuhu walkhayr isdilaax ama sharcigan waxaa lagu yidhaahdaa waa magac ismun lima yukhraju min maalin ow badanin calaa wajhin maksuus wax la bixiyo xoolaha laga bixiyo ama badankaba laga bixiyaba zakaatulfitrigi baa soo geli markii zakaad la yiraahdo laba qaybsame zakaatlmaal iyo zakaatlbadan xoolaha laga bixiyo maalka ama badanka laga bixiyo ayaa zakaad la yiraahdaa waxaana loogu magacaabay liana fiiha baraka barakaa ku jirta dahaaro iyo dembi wa lagu dhaafana waa ku jirtaa namaa iyo ziyaado xooluhu ay ku ziyaadaanna waa ku jirtaa oo macnihii luqawiga ahaa kii sharciga ahaa buu gelayaa waa ka dhex muuqanayaan khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum bu ilahi leh watusakiihim biha marka dahaaradii iyo taskiyadii labadiiba way ku way kasoo way ku dhex jirtaa zakadu waxay kamid tahay arkaanta islaamka ee shanta ah mashruuciyadeeduna alkitaabu waالsuna waاlijmac wey wa aatu zakaat iyo khud min amwaalihim sadaqa iyo ijmaac اlumma iyo bunya alislaamu calaa khamsin wa minhaa zakada oo la bixiya kamida marka qofkii jaxdiyo oo inkira oo diida cumuuman zakada waa ku gaaloobaya liannahu waa shay macluum min addiini bidaruura waana shay ku sugnaaday biladila alqaaطica adilada go-an ee daruuriga kusugan tahay qur-aanka iyo sunada inta waa kusugan tahay Eh, waxaa la fardi sanadkii labaad ee hijrada nabiga aleyh salaatu wasalaam zakada iyadii zakaatulfitriga iyo zakaatulmaalka labaduba waxaa la hormariyey oo musanifka uu soo hormariyey zakaat kadib uu siyaam keeni doonaa wuxuu raacay xadiidkii ibni cumar radia allahu canhu bunya alislaamu uu nabigu yihi alayh salaam calaa khamsin marka shahaadata an laa ilaha illa wa iqaamusa wa itaa zakaat salaadda waxaa lagu xujisiyey zakadii tartiibka saasuu u raacay bacd alkutub aad arkeysa waxay soomka la hormarin riwaayaad jirta iyaduna oo soonka hormarinaysa marka zakadaas masaa-isheedii baan halka gelinaa yay ku waajibtaa baa waajibtaaba ka bilaabanaysaa zakadu tajibu zakaatu zakadu way waajibtaa calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima korkii bay ku waajibtaa xorin oo xor ah xor xornimadiisa ay taamta tama milkuhu mulkigiisana uu taab noqday calaa nisaabin xoolo nisaab gaaray korkood uu mulkiyey xawlan min jihati xawllah laga helay oo xawlkii iyo sanadkiina uu usoo wareegay marka wuxuu sheegay islaam in loo shardiyo xoriye iyo qofki inuu xor yahayna waa loo shardiyaa inuu milkigiisa taam yahay o wax mulkin karana waa loo shardiyaa oo wuxuu mulkiyana nisaab yahay nisaabku waxaa la yidhaahdaa xoolaha qadarka zakada kaga waajibto nooc walba oo xoolaha kamid ahna qadar buu kaga waajibaa arigu nisaab buu gaara loodu nisaab gaara geelu nisaab gaara lacaguhu sidoo kale nisaabka haddana waxaa loo shardiyaa xawalaanul xawl inuu sanad soo wareego wixii aan ka ahayn waxaa ka soo baxa dhulka dhulka waxaa ka soo baxa mucashiraadka la yidhaahdo zuruucdii iyo himaartii kuwa ayagu looma shardiyo sanad inuu soo wareego ee waxaa sakadeeda waajibaysaa cinda aljadaad marka la goynayo wa xaqahu yowma xasaadihi bu ilahay leeyay lakiin xolaha intooda kale xawl baa loo shardiyaa inuu sanad usoo wareego intaa uu sheegay musanifka kuma jiraan albuluqu waalcaqlu qofka inuu qaangaar yahay iyo inuu caaqil yahay midna looma shardiyo liannahu maalku zakadu waa xaqu lmaal maalku ayuu ka waajibayaa maalka qofka hadduu ilmo yar yahay laakiin xoolo uu leeyahay nisaab gaaray waajibaya xoolahaas laga rabaa weligaa bixini hadduu majnuun waalan yahayna iyaguna sidoo kale xoolaha waa laga rabaa marka kuwaa laba shardiyo falaa talzamu lmukaatiba hadda wuxuu bilaabay ixtiraazaad buu bilaabay wuxuu ka ixtiraazaya markuu muslim yidhi maxaa baxay markuu xor yidhi maxaa baxay ah, xawlkii iyo nisaab arrimahaasu ka hadlaya marka calaa ariiqati lafin wa nashrin mukhtalat ow mulahbat ayuu ku wadaa isku dhex daray si u kala ma tartiibinayo lafun wanashru muratab baa jire ma tartiibinayo falaa talzamu lmukaataba buu yidhi almukaatiba mukaatibka meeshu ku jira xorkii buu ka yahay ixtiraaj ka yahay waxaa ka horreeyay muslim muslimkii intuuna ka hadlin wixii kasoo horjeedo gaalah oo kaafirkii ah ayuu xorka wixii kasoo horjeeda buu ku sheegaya wuxuu ku leehay falaa talzamu zakaatu zakadii kuma waajibto almukaatiba alcabd lmukaatib mukaatab iyo mukaatib labada waa la dhahay mukaatibka midka la kitaabeeyey midka wax kitaabada asaga dalbay iyo mukaatabka la kitaabeeyey marba asaga dalbi kara o dhihi lahaa sayidkiisii xoolahaasaan ku keniya xore sayidka baa dhihi kara hadduu u arkay inuu yahay qof iswadi kara waan ku xoreynaya xoolaha iken marka mukaatibkii haddii la yahay xor kuma waajibaysa liannahu almukaatibu cabdun maa baqya caleyhi dirham intuu dirham ku haro hal dirham ama shilla ku dhiman yahay addoonka mukaatibka waxaa weeyaan waa cabdi wey walaa talzamu ma laazimayso alkaafira tanna waxay ixtiraas ka tahay hadalkii uu ku yihi calaa kuli muslimin marka gaal ku laazimi mayso yacni laysa muطaalaban laa tajibu zakaat wujuub muطaalab wa inamaa tajibu wujuub ciqaab waxaa loola jeedaa la dhihi maayo zakadii bixidin gaala oo laga dalbi mahayo oo xoolaha la aruurinayo muslimiinta laga aruurinayo zakawaadka asaga lagu dari mahayo laakiin ciqaabta aakharo way haysataa waana la weydiin doonaa waana loo ciqaabi doonaa saa wey masalada ay ka hadlaan ay leeyihi halilkufaaru mukhaaabuuna bifuruuci shariica culamaa usul ay ka hadlaan gaaladu ma lala lagula khidaabayaa furuuc shariica waxaan tawxiidka ahayn marka xagga adduunyada lagula khidaabi maayo ladhihi maayo waa waxaa sameeya salaatuka la dhihi maayo war zakada bixi la dhihi maayo war xaji la dhihi maayo isagooba gaala laakiin aakhara waa loo haystaa gaalnimadiisii iyo wixii kale uu ku darsaday waajibaadka u ka tegey munkaraadka uu la imaaday wax o dhan waa la iskugu dari uma lananzicana min kuli shiicatin ayuhum ashaddu cala araxmaani citiyanti wey waa la iskugu geenayaa ayb wa ama almurtadu gaalki markaa falaa talzamu lkaafira alasliya buu ku yihi gaalkii asligahaa oo gaalnimadaas waxa uga horreeya islaanimo aysan jirin wa ama almurtadu midkii murtadka asagoo muslimaa buu gaaloobay waa la fiirinay fain rajaca ila alislaam hadduu islaamkii kusoo laabto lazimahu waxaa ku waajibaya ikhraaju zakaati zakadii inuu bixiyo limaamada wixii tegey zakadii waa laga rabaa wixii tegey zakadeeda inuu bixiyo ayaa laga rabaa hadduu islaamnimo kusoo laabto wa in maata hadduusa dhinto murtadan xaala kownihi murtadan uu yahay mid ridoobay oo gaal ah falaa laga dalbi mahayo liannahu kol haddiiba caddaato inuu dhintay oo gaalnimadii ku dhintay tabayana an laa maala lahu inuu xoolo lahayn baa ku caddaatay xoolaba ma leh kol hadduu gaalnimada ku dhintay xoolihiisaas murtadka waxay wada noqonayaan fay-an lilmuslimiin muslimiintii fay u noqonoo masaalixda muslimiinta caamka iyo bankiga islaamka lagu shubayaa marka wax zaka oo markaa laga hadlaayo ma jirto wain maata hadduu dhinto murtadan isagoo murtadaho sidii ku tegey oo soo islaamin falaa zaka ma waajibaysee xoolihiis oo dhan baaba la qaadanaya wayalzamu lwaliya ikhraajuha wayalzamu meesha waxaa la isweydiin karaa ayna asabiyu walmajnuun aw ilmihii yaraa iyo majnuunkiisi kama lagu leyahy mise laguma waa lagu leeyahay yaa ka bixinaya ila iyagu ma laha tasaruf ma lehe tiibuu ka hadlay wuxuu leey wayalzamu lwaliya weligii waxaa ku laazimaya ikhraajuha wayalzamu ikhraajuha zakada bixinteeda laazimaya alwaliya cala lwaliyi bay ku laazimi min min maali sabiyi sabiga xoolihiisu ka bixinaya iyo wlmajnuuni min maali lmajnuun qofka waalan xoolihiisa weligaa laga rabaa isagaa la raba inuu tasarufo oo xoolaha ka bixiyo howlaha gacanta uu ku hayo ee laga rabo ayay kamid tahay ee loo dhihi maayo ilmaha yarka sabiga iyo majnuunka iyo xoolihii loo dhihi maayo waa sufahaa iyo muxuu ahaa majaaniinta iyo siba kuwa yarka sikaarta iyo dadka aan tasarufka lahayn walaa tuutuu sufahaa amwaalakum alati jacala allahu lakum qiyam warsuquhum fiha aksuhum waa laga maamulayo waa laga maamuli waa laga radbixin waa laga masruufi wixii xuquuq lagu leeyahay xoolahaas waa laga bixini min maali sabiyi walmajnuun ayuu ka bixinaya weligu fain lam yukhrij hadduuna bixinin weligii xoolahi hadduuna ka bixinin sabigii yaraa u hayey ama wasi weeyaan oo ilmo loo dardaarmay oo aabihii dhintay xoolihii hadduuna ka bixinin ilaa agoon hataa haduu yahay zakada waa laga bixinaya hataa agoon haduu yahay zakada xoolihiisa lagu ley waa laga bixin xoolaha agoonta loo dhawaan marka laleeyahay waxa weeyaan ila bilati yaxsan a walaa taqrabu maal yatiim ila bilati marka dariiqa wanaagsan waa la ogolyahay way kamid tahay xuquuqdii lagu lahaa zakawaadkii duyuun haddii lagu leeyahay haddii noqoto nafaqaadka se laga bixinayay hadday noqoto in la marti galo diyaafada caadigahe dadka kusoo dhacayaan qaar waa didan yihiin laakiin xuquuqdaas caamka waa laga bixinayaa waa laga bixin ah. lidalika nabiga aleyh salaatu wasalaam wuxuu amray in agoonka xoolihiisa loogu shaqeeyo xataa laa taakula sadaqa sayna sadaqada u dhamaysanin u cunin ku shaqeeyo ha loo rorogo fain lam yukhrij casaa weligii hadduu bixin waayo zakadii sabigi imihi yaraayo majnuunki waa la hadduu ka bixin waayo casaarta asagaa caasiyey oo mas-uuliyaddii xil laga rabay buu gudan waayo xoolihii inuu tasarufo dariiqa saxdaa ah u marila imaamka iyo weliga iyo waxaasoo oo dhan ba waxaa weeyaan dadka ay mas-uulka ka yihiin bay ku tasarufayaan si saxa ah oo wanaagsan oo sharci waafaqsan oon xadgudub lahayn ayaa la rabaa saas wey naam tasarufu araaci cala araciya waxay dhahan tasarufu araaci waa qaacido tasarufu araaci cala araciya manuutun bilmaslaxa ah, maslaxadaasa la fiirinayo wixii maslaxada loo ogolyahy wylzamu hadduu bixin waayo marka waa caasinaya caasi buu noqday wayalzamu waxaase laazimi asabiya ilmihii yaraa iyo walmajnuuna majnuunkii yalzamu ikhraaju bixintii baa laazimaysa asabiya bay ku laazimaysaa iyo walmajnuuna kii waa la goorma idaa saaraa markay noqdaan mukalafayn laba la kalifay markuu kii yaraa ee sabigahaana qaan gaaro kii waalaana uu ifaaqadii iyo caqligii xiski ku soo noqdo oo la yihahdo weligii weligiibasa kabir igama bixinin zakawaadka ayagaa la rabaa marka inay bixiyaan waa xuquuq xoolaha lagu leeyahy oo dayla wey ah, ikhraaju ma baa ku laazimaya idaa saaraa mukali mukalafayn waxaa ku laazimaya ikhraaju maa ahmalahu lweliy weliga wuxuu dayacay ee uu ihmaaliyey ee uu fududaystay ee uu ka tegay dayacay inay bixiyaan baa waajib ku noqonaysa walow qusiba maalu maaluhu aw suriqa aw daaca aw waqaca fi lbaxri aw kaana lahu daynun calaa mumaatilin tanuu ka hadlaya wuxuu leeya walow qusiba waa masle cusub walow qusiba haddii la dhaco maaluhu qofkii xoolihiisi baa la dhacay xoog baa lagu dhacay shan cad iyo falacalacal wey isagoo arkaayo taagan baa laga qaaday qahri alghalaba walqahri wey sariqadu wax lasoo xadxaday oo lakhayaamay maahee toos weerar cad baa lagu soo qaaday walow qusiba haddii la dhaco maaluhu xoolihiisi aw amase suriqa waa la xaday sariqadu waa akhdu maali lgayri can dariiqi alkhufya xoola dad leeyaho si qarsood qarsoodiya ah loo xaday baa loo qaata waxaa la yihahdaa sariqa min xirsi lmithli laga qaatay meeshi lagu asturaya lagala baxay sariqadi iyo qasbigu waa kala duwan yihiin oo xoolo la qaado o dhan tuuganimo laguma magacaabo agga sharciga marki laga hadlamo luqada carabiga walow qusiba maaluhu haddii la dhaco aw suriqa la xado aw daaca xoolihii baba ka dhumay xoolaa ka dayacmay oo ka dhumay oo mase waqaca waxay kaga dhaceen xoolihii fi lbaxri badda aw kaana lahu waxaa u sugnaa daynun dayn ninkan dayn baa ka maqan calaa mumaatilin seh qof meermeeriye aho mumaatil ah oo xoolaha dadka aan bixinin oo celceliya qofka oo waan ku siin doonaa iyo bishaa noo dhamaatay iyo takalaha dhamaatay rooba noo da-aad ku haya isagoo haya isagoo xoolii haya kaasaa mumaatil layihahda kaasay xoolo ka galeen waa mid dhib badan oo haddii xoolo kaa galaan aan laga soo saari karin intaasi xoolo kayo xoolihiis kaga baxeen see la yeeli ninka xoolihiis waa la dhacay waa laga xaday dad bay kaga daateen waa ka dhumeen mid mumaadiloo waxba kasoo baxeynin bay ka galeen see la yeelaya zakadii ma ka bixin wuxuu leeyahy fain qadara calayhi hadduu karo oo awood u yeesho xoolihiis inuu soo ceshado oo u helo bacda dalika intaa waxa uu ku dhacay kadib baadidii buu helay tuugii buu soo helo oo qabtay kii qaasibkaabuu u diyaarsaday oo loga soo riday marka in qadara calayhi hadduu karo bacda dalika lazimahu zakaatu maa mada wixii tegay zakadiisii baa laga rabaa oo u bixinaya markaa hore xoolaha uu zakeynayo xoolaha ma xisaabayo far u ka qaadi kuwan hadda way umu xoolahan kale markay imaadaan unbu zakada la fiirsan haddii imaanba waayaan de waxba laguma laha waa shaaficiyada saasay ku tageen kuwa kale waxay qabaan waxaa la bixinayaa maalikiyadoo kale zakaatu sana markuu helo xoolihii hal sana zakadooda mu bixin bes ah. qaarna waxay qabaan waxba dushiisa maba aha leanna awoodba maleh markaasi wajuubba kuma ahaynba wailaa falaa wailaa in lam yaqdir wey hadduuna karino xoolihiiba gacanta ay kusoo noqonin falaa zake laguma leh masaladan xagga u dhig masale kale walow aajara daaran sanatayni biarbaciina dinaara waqabadahaa walow aajara hadduu ijaaro daaran daar buu iska ijaaray iska ijaarayba haddii uu soo ijaartay ma aha walow aajara wuxuu iska ijaaray daaran guar u lahaa daaru asaga iska lahaa ayuu dad kale ka ijaartay oo la dhiilgareeyey sanateyni laba sano ayay agrimed ku kala qaateen laba sano ayuu yidhi daartan waa ijaar ku wareeg biarbaciina dinaaran afartan dinaar buuna ku ijaaray wa qabadahaa afartankiina wuu qibdoo gacantu kaga dhigay horumaris wey afartan dinaar oo laba sanaa ah. laba sanaa ah. sanadkii walba walbaba labaatan dinaar ba heshiis ku ahaa soo shubaaliyay waa laga shubtay daartii waa lagu wareejiyey waqabadaha waa qibdooday wa baqiyad markaasi ay baaqi noqotay arbaciina dinaarkii afartankii dinaar fii milkihi milkigiisi kii mulkiyey la wareegay lacagti ayay gacantiisa ku jirtaa koontiisa ku jirtaa fa idaa xaala alxawlu lwalu sanadkii koowaad markuu soo wareego maalintuu qaaday kabil kabil markay usoo wareegto ya maatir waayahay meesha ay ka xasanta sugan ku celiy wabaqiyat fi milkihi aye ilaa aakhiri sanatayn ah, laba sano aakhirkood fi idaa xaala xawl awalu miya halkaasi ka soconay ah, ayib walow aajara daaran sanatayni biarbaciina dinaara waqabadahaa waa wabaqiyat fi milkii bay ku baaqi noqotay ilaa goorma ilaa aakhiri sanatayn laba sano ayay baaqi ku noqotay lacagti gacanta ku hayaa labadii sane u guriga karaystayba lacagtu waa hayaaba maba isticmaalinba fa idaa xaala alxawlu lawalu sanadkii koowaad hadduu soo wareego kitaabkayga waa khalad badan yahay intaan saxaa ka badan waxaana ka hagaajiyey yaa ka badan <clears throat> fa idaa xaala alxawlu lawalu sanadkii hore hadduu soo wareego wareegaba zakaa wuxuu ka saka bixin cishriina labaatan faqad oo keliya meequu ninka hayste soo afartan ma haysani afartankan uu haysto waa xoolo rageed nin buu guri ka karaystay wuxuu adduun noqon doono lama ogo waa inuu weli milkigiisi taama noqoni milkiisi weli waa daciif ilaa sanad uu ka dhamaado sanad markuu dhamaado labaatan baa u go'day labaatan yaa u go'day ninka soo celi ma dhihi kare waa sanad bu ku jire labaatanka waa u day xoolihiisi weeyaan boqol kiiba boqol labaatanka hortiisu ka bixinaya labaatan kale far baa u taagan fa idaa xaala alxawlu lawalu sanadkii koobaad markuu soo wareegaba zaka cishriina faqad labaatan keli horta zaka ka bixin oo nisfu dinaar labaatan dinaar maqaa laga bixiyaa nisfu dinaar rubculcushur wey ayuu bixinayaa cishriina e, faqad oo keliya labaatankii hore wa idaa dakala alxawlu thaani sanadkii kale haddana soo galay oo soo wareegay zaka alcishriina labaatankiibuu haddana zaka ka bixin allatii labaatankiibu zakaahaa ka zaka bixiyay lisanatin sanadkii hore labaatankii sano hor uu ka bixiy haddana mar labaad bada ila labaatanba siduu hayaa mogta nus baa ka baxay nuskaana ka badan inuu haystaa laga yaaba hadi nuskii intuu ka baxo nisaabka hoos u dhaco waxba kuma waajibin laakiin hadda lacag kalu haysta wax kalu haystaa <coughs> labaatankii hore sanadkii horeba waa u gooday zaka iska bixiyey labaatankii zakadeedu bixiyo nisu dinaara sanad kale labaatankii kale ee sanadka kale iska leheyd ku beegneed ijradeeda iyo kiradeeda taa iyadu weli ooma taab noqonin milkigeede waa u kaadinaya wuxuu noqon doonaa u sugaya adduunka waa sugi laakiin labaad sanadkii labaad soo wareegay hadduu sanadkii labaad soo wareegay labaatankii sanadka hor uu saka ka bixiyey oo sagaal iyo toban uu ka haystay iyo bar uu ka haystay sagaal iyo toban iyo bar uu ka haystay haddana saku ka bixinaya wax kale haystaayo way buuxsantay nisaabkii way de waxa la buuxsamay nisaabka ka marto waxba laguma yeesheen afartan ari adoo laho sanadkan ka bixiyey zakadii ka bixiyey hadduu sanadkii intuu soo wareega labaad sanadkii kala soo wareego soddon iyo sagaal ay noqoto zaka laguguma leh nisaab baa lalawaaya xawlka waxba ma sheegayo xawl iyo nisaab baa wada socda halkan waxaan ka hadlaynaa فيma ida kana النisaabu kaamila nisaabka waduu dhamaystiran yihi u fiirso wida dakla اxawl thanي zaka cishriin alati zakaaha lisana sanadkii labaatanki u ka zaka bixiyo haddana yuu ka zaka bixin lisanatin sana zakadeed buu bixinaya yuu ka bixin ayb wazaka lcishriin laba sana dhamaatay hadda go warkan wazaka lcishriina labaatankiina wuu ka zaka bixin hadda la galay alatii labaatankii lam yuzakihaa una ka zaka bixinin lisanatayni buu kaseka bixinaya labaatankii hadda la gelaya labaatankii kale ee labada sana u dhamaatay zakaad sanateyn buu bixin oo hadda waxaa la ogaaday markii laba sano dhamaatay afartankanba inuu asagaa lahaaba caddaatay afartankan inuu asagaa lahaa oo nin kale oo shaqo kuleba inaysa jirin hadday taxaqaqad milkiyadiis hadday taam noqotay waan ogaanay marka hore shaki baan ugu jiray maxay noqon doontaa ma gurigaa guban doona oo xoolahana lala noqon doonaa ma iqaalaa dhici doonta iyo iceli ma cuyuub kala soo bixi doonta war lama haynin labadii sana hadday dhamaatay xoolahan in xoola aad leedahay ay tahay yaan ogaanay xaqiiqadii marka dib baa loogu noqonayaa waxaad bixinaysaa marka laba labaatankii dambe labaatankii eh, dinaare kale labadii sanad kasaa ka bixinaysaa marka labaatankii hore waxaad sanadkii hore ka bixisay nisfu dinaar sanadkii labaadna labaatankii hore baad ka bixisay nisfu dinaar halkaa dinaar baa ku baxay labaatankii kalea lagalo laba sano jimladeed bixi baa la yidhi waa lagu yeeshe asagana dinaar ba isku noqotay nis iyo nis laba dinaar baa marka fartanka ka baxday meeqaa kusoo hadhay soddon iyo soddon iyo sideed dinaar baa kusoo hadhay saa wey ayib y maku celiya intaas waayahay haddii lagu soo celiya waa la wareeri karaaba wazaka alcishri alati lam yuzaka lisanatain walow malaka nisaaban faqad low malaka hadduu mulkiya nisaaban nisaab nisaab ogaatay waa qadarka xoolaha markay gaaraan zakada ay waajibi loodu looda waa soddon geela waa shan neef yuu ka bilaaban sekadooda ariga afartan buu ka bilaaban saa wey dahabka iyo fidlada way kala yihiin walow malaka nisaaba nisaab hadduu mulkii xoolo qadarkii gaaray sekada faqad oo keliya intii uun xoolay kuwaajibi lahayen bas wala afartan neef aare bas yaashay wa caleyhi xaggan kalena waxaa lagu leeyahay min dayni daynta mithluhu intaasoo kalea lagu leeyahay afartan arigan waa lagu leeyahay lazimahu waxaa ku waajibaya zakaatu maa biyadihi gacantiisa waxa ku jira zakadeedii baa laga rabaa wadaynu dayntuna laa yamnacu lwujuuba waajibnimada ma mancinayso oo dayn baa lagu leeyahay waajib kaa reedi maayo a liطlaaq adila adilada waa muطlaq waatu zakata a wa fi arbaciina shatan shat wa fi arbiciina shatan shat afartan ma haysa msamahays waan hayaa bixi baa lagu leyahy marka marka saasuu kuleeyahay dayn baa lagu leeyahay l dadka bamushtar wax dayn badan wey bakhaarkaas stoorkaa inta ku jirta labadeed oo daynana waa lagu leeyahy hadduu maanta na ku hayo dayntii ka jarta ku hayo weligeedba masaakinta waxba gaadhayso masaakinta wax soo gaariba ma laha zakada iska bixi de inta ad walba farsamo farsamo kuwada farsamadaada ku soco ah, farsamadaad kuwada walow malaka nisaaban nisaab buu mulkiyey faqad oo keliya wax udheer oga dheerba ma jirto wa caleyhi korkiisana min adayni mithluhu asaga intaas nisaabka kale lagu leeyahay lazimahu zakaatu maa biyadihi gacantisa wixii ku jira xooleen aragno masaakiintu ay arkayso zakadeeda waa bixiyo wadaynu dayntuna laa yamnacu sideeda ma manciso wujuba waajibki ma manciso walaa tajibu zakaatu masale kale zaka ma waajibto ilaa fi lmawaashi wixii zakada ay xoolaha zakawiga la yidhaahdo ee zakada laga bixiyo ku tirinaya xoolaha zakada ay laga bixinayo marka laisku ijmaaliyana shan bay noqon marka la tafsiiliyana sideed bay noqonayaan haddii la ijmaaliyana shan bay noqon almawaashi mawaashi maxaa la dhahaa bahiimatul geel iyo ariga looda isku qaba halka soo qaad almawaashi wاnuquud ama naqdigi naqdigana waxaa la dhaha dahab iyo fidadi iyo waxa hadda daba socday ee alawraaq naqdiya lacagahan had la isticmaalo laba soomaa meeshaas lacagihiina hal baan ka soo qaadnay saddex almucashiraat mucasharaat waxaa lasku dhahaa althimaaru walxubub althimaaru walxubub nabaadka wixii soo baxa ee beeraha laga tabcado ayaa waxaa la dhahaa mucashiraat baa la yihahdaa lanna cushur baa ka waajiba cushru maa yakhruju min alardi yaa waajibi idaa suqiya bilaa mu'na haddii lagu waraabiyo qarash la-aan iska warado beerti cushur baa waajibi soo maha mucashiraat baa la dhahaa saddex ma haynaa afar waxa weya curuud tijaara curuud atijaara becshiradii oo la qiimeyna iyadoo qiimaa lagu bixiyaa cayn laguma bixiya qiimaa lagu bixiyaa afar shan waxaa laga dhigaa zakatulfidriga zakatulfidriga ayaa shan looga dhigaa waxa zakada ka baxdo shantaa wey waa cinda alijmaal shantaa wey haddii la tafsiiriyana haddii la tafsiiriyo waxay noqonaysaa sideed bay noqon ah, sideed bay cinda tafsiil noqonaysaa oo bahimatlancaamkii baa saddex ka soo baxaya soma geeli iyo arigii iyo loodi bay noqon si kale markii loo dhigana sideed buuba noqdaaba bahimatlancaamka meeqoy noqdaan tamaaniyata aswaaj waa ku ilaahay leh hadda taa kuma jiro waxaan ka hadlaynaa zakadii saddex geeli iyo arigii iyo loodii meeqa wey waa saddex dahabkii iyo fidadiina ku dar waa shan mucashiraadkii taan lahayn waa nakhiishii iyo kuruumtii eh cinabkii iyo timirtii bay aheede labaha ku dar ya toddoba soo maaha bas curuud tijaara ku dar ya sideed wey zakatulfidriga marka mar baan iskaga buuxsane dayib sideeddaa wey sideeddaas sideed qolaa la siin haddana sideed sinfi kuwa zakada la siiy meeqa wey thamaniyata asnaaf a ah, inama sadaqaatu umaad akrin sideeddaa wey marka dil cinda tafsiil wey wuxuu leeyahay musanifka raximah llah walaa tajibu zakaatu zaka ma waajibto ilaa fi lmawaashi xoolaha mooyeene xoolaha mawaashida l bahimatlan caamka iyo wamaa yuqta yuqaatu ee yuqtaatu waxa la quudaysto waxa la cuno ya ah. inkastoo u khalad badaya kitabka marmar buu fiican yahay isagana wamaa yuqaatu min annabaati uu ku bayaamiyeyba wamaa yuqaatu waxaa la quudaysto min anabaati nabaadkia idinka nabaad keliya oo taagan ba soo ma nabaad oo dhan maaha zaka kama waajibto nabaad oo dhan zaka kama waajibto ee wax la cunaa shardi ah in wax la cuno uu yahay oo la raashibaysto ama himaar ama xubuub wamaa yuqaatu wamaa yuqtaa wix la quudaysto min annabaati nabaada sidaan qorta hadda ani iga qorta <coughs> hoos inaad horta hoos fiirisa maaha wadahabi dahabkii iyo walfidati fidadi ku tir ku dars uu ku tirinayaa dahab iyo fidlada nuquud baa laisku dhahaa watijaarati tijaaradii curuudu tijaara la yihahda iyaduna becshiradii si gaara ah loo bixiyaa oo loo qiime qiimaha waa la qiimeeyaa ayada cayn lama bixiyo cinda aljamhuur xanafiyada qabta in cayn la dhiibayo dermiiska latinkiisa lagu siinaya zekada xanaafta markuu qiimeeyo waxa waxeeyo saddex dermius iyo saddex bakeeri iyo hal ibriiq hadday noqdaan fartaaba lagaa saari ba alaabta laftirkeeda laakiin shaafiyada iyo waxay qabaa qiimeynaya lacag ba lagu qiimeynaya <clears throat> wtijaara wamaa yuujadu iyo wixii la helo min almacdini macaadintii ah macaadin iyo warikaasi rikaaskii ah macdan iyo rikaas waxay kala duwan yihiin macdantu waa waxii ilaahay ku dhex abuuray dhulka oo dahabkii iyo fidadii iyo dheemankii iyo butroolkii iyo waxaasaa macaadin la yidhahda rikaaskuse waa wax lagu xabaalo bakaar la gashaday wey ah, duug kufaareed bay dhihi jireen duug kufaareed gaaladii hore ay xabaashay ee meel gashatay unba ilaahay lugta kuu riday maantaasa faqri jabaysaa wamaa yuujadu wixii la helo min almacdini macdin dhulka ilahay ku abuuray iyo warikaasi dukufaareedii a macadintaasi hoosgeli lakin ayadu markaaba zekada waa laga bixinaya oo nisaab nisaab iyo muxuu ahaa sanadka soo wareegi iyo waxa ma jirto wafi rikaasi lkhumus umaa la dhihi shanti loo qaybiyo meel baa laga qaadi wa tajibu zakaatu zakadii baa waajibaysa fii cayni lmaali xoolaha cayntoodii kuwaajibi xoolaha cayntoodii ayay kuwaajibaysaa neefkan xoolaha xoolahan aad haystee zakada ay kuwaajibtay naftirkooda in baa laga qaaday haddii geel yahayna geel hadduu loo yahayna lo hadduu ari yahay ari marka caynta ayada ah ama ha ahaado min jinsi lwaajibi min jinsi lwaajibi sidii ari ari laga qaaday oo kale ama ma ahe yuu noqona min jinsi lwaajib sidii shan neef arigii geeli shanta ahaayo neef ari laga qaadayo o kale marka caynta neefkay ku waajibaysaa lama qiimeynayo qiimo iyo lacag i lagu bixin maayo haddiina lacag aynan ahayn wa tajibu zakaatu fi cayni lmaal laakiin low akhraja hadduu bixiyo min gayrihi cayntii mid aan ahayn hadduu ka bixiyo jaaza way banaanta maalan iday ahaayeen riyaad ka bixisay riyaay ahaayeen waxaad ka bixisay ido oo kaleu ka wadaa low akhraja min gayrihi jaaza way banaanta fa bimujaradi xawalaani lxawli yamliku lfuqaraau min almaal xoolahan aad haysato cayntooda inay iska ku waajibayso u rabaa inuu ku yar tacliiliyo oo sanadka markay soo wareegtaba fuqaradii baa xoolihii kula leh xoolaha aad haysata gacanta ku hayso wuxuu leeyahy fabimujaradi xawalaani alxawli sanadka markuu saa usoo wareego oo keliya mujarad wax kale lagu darin yamluku lfuqaraau yay fuqaradu mulkinaysaa min almaali xoolihii aada laheed qadra alfardi faradka qadarkiisi bay mulkini haddii qadarkii ay mulkiso inta ayaga ay leeyihiin baa laga jaray xoolahaadii oo shaqaba iskuma lahaba sanad dambe haddii xoolihii wax kugu darman waayaan hoos bay u dhaceen xoolihii oo zako maarata kuma hadaad bixin weydo iyo haddaad bixisaba xisaabta hoos bay udhacaysaa as bay dhehaysaa ah, fabimujaradi xawalaani xawli sanadkii oo soo wareegay inuu soo wareegay keliya yu yamliku lfuqaraau fuqarada mulkinaya min almaali xoolaha qadra alfaradi faradka qadarkiisi bay mulkinayaan xataa low malaka kuusi tacliilinayaaye hadduuba mulkiyo miatay dirham qofka hadduu laba boqol oo dirham oo fidlaa uu leeyahay faqad oo keliya oo walam yatrukhaa uuna ka tegin ah, ah, ma axwaalan walam yuzakihaa uuna zake ka bixinin axwaalan sanadyo lazimahu waxaa ku laazimaya azakaatu zako lisanati اlأuulى sanadkii hore faqad oo keliya meeqaad haysatay laba boqol oo dirham haysatay labadaa boqol ee dirham ay haysatay sanadba usoo wareegay sanad kalaa usoo wareegay zake kamaad bixin meeqaa lagu leeyahay hal sano baa lagu leeyahy maxaa yeelay sanadkii u horreysay saa usoo wareegeenba labadii boqol masaakiintiiba waxay ku yeelatay oo kugula shirkowday shan ayay ku yeelatay a ah, meeqay ku yeelatay shan dirham laba boqol shan markii laga goy maqa soo hadhays boqol sagaashan iyo shan boqol iyo sagaashan iyo shan ma nisaaba mase waa duuna nisaab duuna nisaab duuna nisaab masaka kuwaajibto mase kuma waajibto kuma waajibto shantaas marka shirkaba tiinba maskiinka waa shantaas iskale intan kale laba boqol iyo sagaashan shan baa kuusoo hadhay inta marka wax ko kaleo lagugu leeyahayba male intiisi markiiba shirkad daquu soo yiri xoolaa xoolaa leedahay maahaba intaas ka wada fabimujaradi xawalaanin xawl yamliku lfuqaraau min almaali way mulkin qadra alfardi bay mulkini xatى low malka miatay dirham faqad oo keliya oo walam yuzakiha una zakada ka bixin xawaalan sanadyaal lazimahu zakatu baa laazimaysa lisanati اuula sanadki hore faqad oo keliya sanadkii kalena de sanadki kale nisaabkii hoos bub udhacay soo maarti nin waxbaba laguma lahaaba afartan neef oo ariga buu ahaa hal neef oo arigaho yuu bixin lahaa muuna bixin laba sano saddex sano arigina afartanki ma dhaafin marka halkaa sanad un un neefkaa lagu leeyahy soddon iyo sagaalka kalena sagaa iskale soddon iyo sagaalna saka kuma waajibin shirkad bay markaa fuqarada so gala ama bixi ama bixin xooladood leewy walow talifa maaluhu kulluhu low talifa hadduu halaagsamo maaluhu xoolihiisi kulluhu dhammaan xoolihi o dhan baaba ka halaagsamay saf baa ku dhacay xoolihi waa ka baabeenba ama waaba gubtayba si isqud ku dhacday walow talifa maaluhu kulluhu xoolihi o dhan baa ka halaagsamay bacda alxawli sanad kadib a ah, markuu sanadkii dhammaaday oo zakadii uu bixin lahaa wa qabla tamakkuni welina uuna makansanin min alikhraaji inuu bixiyo ayaa xoolihii ka halaagsamayba bishii zaka waa bilatay sooma bilan ha bal berri xoolaha xisaab dukaanka xisaab bu islahaa asagoon weli fursad kalaba helin oo dayaaca la imaanin taqsiir iyo gaabin la imaanin unbaa un caradee wuxuu imaaday dambas ah qiiqaysa ayuu u imaaday saqadat isakaatu sakadii waa ka dhacday licadami taqsiirihi a ah, taqsiir iyo gaabin midna asaga lamun imaanin ila sanad ka hore lama bixiyeen xoolahe sanad markuu dhamaado maal bixin lahaa sanad markuu dhamaadana muddada aad diyaar garoobaysaa lagu ogolyahay muddada diyaargaroobayso ee xoolihii xisaabayso aruurinayso isku keenkeenayso masaakiinta inaad gaarsiisa arato telefoona u dirdirayso waxba marka maadan la imaanin wax wax tacadi ah iyo xadgudba lamaada imaanin marka qabla tamakuni ina isku dheganow waxbaa ka dhashay lene qabla tamakuni adoo weli makansanin marka lagu leehay saqadad maadan makansanin sanad waa kuu soo wareegay laakiin maadan awood u helin si u bixin lehed muddadiiba sharis laguma siinin fa in tanifa bacduhu in tanifa hadduusan dhinto xoolihii bacduhu barkii baa dhintay xoolihii sanadkii markuu soo wareegay xawalaanan xawl yaa xoolihii qeyb kamid a halaagsamay bxayثu buu xoolihii halaagsamay naqasa uu nusqaamay bacdigaasi can الnisaabi nisaabkii baa nusqaamay naqasa can الnisaab afartan neef ari ahaayena labaatan markuu sanadkii dhamaaday adoon weli zakada bixinin oo isdiyaarinayo iyo labaatan neef un xaar ku dhacay oo ay dhamaadeen naam naqasa min can الnisaabi lazimahu way ku waajibaysaa an yuri an yukhrija inuu bixiyo biqisdi lbaaqi ah, intii soo hadhay qadarkeedii qiimaheeda uu bixinayaa wa waa dhacayaa biqisdi taarifi intii dhimatay qiimahoodina waa dhacayaa ilan xoolahan hadda aad haysatay kusoo hadhay xoola saka ku waajibtay wey laakiin qabla tamakuni intaa weli makansanin hadday qeyb dhimatay qeybtaa dhimatay waa lagaa cafiyey intaad hayso uun qiime haddii ay matalan kugu bixi laheed laba neef oo ari ah aad sakadaada ay ku waajibi laheed oo nis ay halaagsantay hal neef baa lagaa rabaa neef bix saas wey becsharadii haddii qeyb ay baabaaday o halaagsantay oo dhibaato ku dhacday adoo weli aan bixinin oo makansanin qeybta kale aad ka bixinaysaa saas wey nisaabkii hoos buu udhacay ma dheheyst nisaabka markuu hoos udhacay waa goorma waa markii sanad uu u dhamaaday xoolii ood gacan ku hayso xoolahan nisaabkeed marku hoos udhacaayo qabla alxawl maahe bacda intihaa'i alxawl wey sanadkii markuu dhamaaday wey sanadka hadduu dhamaadayna isagaa ku waajibtay xoolihii haray intii kale waxaa lagugu cudur daaray maadan makansanin oo kamaada gaarin faintarifa bacduhu bxayu naqasa uu nusqa can nisaabi lazimahu waa ku laazimaya an yakhruja inuu bixiyo biqisi اbaaqi inta soo hadha qiimaheeda iyo qadarkeeda wasaqada biqisi taalifi inta dhimatay qiimaheedana waa ka dhacay wain tarifa maaluhu in tarifa hadduu halaagsamo oo dhinto maaluhu xoolihiisi kuluhu dhammaanba in tarifa maaluhu xoolihiisi baa dhamaaday kulahu ama kule kuluhu dhammaan baa dhamaaday ow mase bacduhu bar baa ka dhamaaday xoolihii waase goorma bacda alxawli sanadkii markuu soo dhamaaday kadib waan soo marray bacd alxawli masaa oo kale wuxuu leey watamakuni wa bacda tamakuni halka waa iska bedelay masalada intuu makansaday sanad baa usoo dhamaatay ko wuu makansaday oo muduuba haystaa bil dhan baa usii dhamaanaysa markaasa xoolii asagoon bixinin bay ka wada halaagsameen ama bacdi baa ka halaagsamay lazimahu waxaa ku laazimaya zakaatulbaaqi inta soo hadhay lazimahu a zakaatulbaaqi inta soo hadhay zakada inuu bixiyo wataalifi intii dhintana zakada inuu bixiya kuwaajibaysa haddii kulli halaagsameen waa laga rabaa haddii bacdi halaagsan bacda soo hadh bacdiga soo hadhan waa laga rabaa bacdiga dhintayna waa laga rabaa liannahu qusuur iyo gaabin buu layimi walidalika qofka zake ku waajibtaha is diyaariyo ah, waxba yuna sugsugin wax imaan doona ma ogo wax imaan doono oo dhici doona ma yaqaano marka hadduu gaabiyo oo uu taswiif la imaado waan bixin doonaad u ku hayo iska sasafro dee xoolihii haddii dhibaato gaadho isagay ka gaadhay masaakiinta xoolahoodi waa laga rabaa waa laga rabaa masaakiintu waxay ka samri karaanun waxaan tacadi lahayn oon taqsiiriya gaabin lahayn oo qofkan uun isagoo daacada kaga dhacday ah. wain tarifa maaluhu kullu baa alaagsamay oo bacdu barkihi bacd alxawli sanadkii oo dhamaaday kadib watamakuni qabla tamakuni waa kii la cudur hadda waa makansaday oo awood buu leeyahy inuu bixiyo isagoo heli kara ayuu sugay lazimahu zakaatulbaaqi baa ku laazimayo wa taalifi wixi dhintayna waa laga rabaa walow zaala hadduu zuulo milkuhu mulkigiisi baa zuulay fi lxawli sanadka gudihiisii geellay si loogu ogaan buu hal mar un suuqa ku shubay mulkiisi baa zuulay walow laxdatan ilbirqsi baa allah ka dhigay wax yar baa allah ka dhigay ayay mulkii xoolihii gacantiisa ka baxeen hal mar uma caada bay ku soo noqdeen waa loo hibeeyey beec buu ahaaye ceeb darteed baa loogu soo celiyey isaga waa loo soo celiyey ma ahe iqaalo iyo isaga baa codsado ii celiyey waa loo celiyey uma caada ilaa milkii bay kusoo kusoo noqdeen fi lxawli a ah. sanadkii gudihiisi isla sanadkii gudihiisii yo xoolihii ka baxay baa usoo noqday o mase lam yacud maba soo noqoninba sidii bay kaga tageen o mase maata asagii baaba dhintay xoolihii way soo noqdeen asagii baaba dalka ka baxayba xoolihii rag kale u safsaftay fii athnaail xawli sanadka dhexdiisii ayuuba iska dhintayba sanadkao dhamaanin xoolahana sanad markay dhamaadaan ba zaka laga bixin lahaa saqadat zakaatu intaaba zakada way dhacday waa meeqa masalo talaata suwar saddex masalo wey saddexdaas masalo zaka qofka laguma leh sanadkaa zakadeedi laguma leh ta koowaad maxay tahay low zaala mulkuhu fi lxawli walow laxda xoolihii baa ka zuulay milkigiisi marka ay saa uga zuuleen ba xawlkii horta dhexda ku kala jabay lix bilood markaad marayso ayaad xoolihiiba gacantaada ka bixisa ama waad gaday ama siba u wareejisay sanadkii soo taxnaa meeshaas ku baaba-ay markuu soo noqdo ko baa laga bilaabay sanad cusub baa laga bilaabay bil ka bil cusub baa laga bilaabay sanadka asaga ahe lixdii bilooda kale hadha markay noqoto keen lagu dhihi maayo aw lam yacud maba kusoo noqonima sidii bay kaga tagtay aw maata waaba dhintayba hadduu dhintana dad kale oo waraha la yidhaahdo yaa xoolii ku wareegi warahadaasa xowl xisaaban oo sanad cusub xisaaban saqadati zakaatu asagaysa zakadiiba ka dhacday wa yabtadiu lmushtari kii gatay ka warran marka xoolii waad gaday adig gacantaada ka baxday in kale ku wareegay ki kii ku wareegay xoolahan ee gatay mushtariga ahaa ma xoolahan sanadkii ay ninka gacantisa ku jira intii ka hadhay baa loogu daba xidhi waale xoolahan aad la wareegtay sideed bilood baa u dhamaatay afar bilood markay dhamaato sakadi iska bixi maa la dhihi maya maalintuu la soo wareego gato asagana kow ka dhihi a wayabtadiu lmushtari wuxuu bilaabayaa walwaarithi kii dhaxlay kii dhintay ee niri sakada sakada ka dhacday waarithkii ku wareegay xoolaha asaguna waa bilaabi alxawla buu bilaabi sanadkii sanadkiibuu bilaabi xagee min xiin milki lmaal xoolaha markuu mulkiyey buu ka bilaabi laakin in azaala milka qofkan xoolihiisii hadduu mulkihiisi ah, mulka wuu zuuliyey isagaa u qastay ya low low azaala miya ah, laakin laakin low azaala saasaa qoran laakin low azaala hadduu zuuliyo iskama xoolaha min allahi intiaafa kagama dhicine isagaa zuuliyey laakin low azaala hadduu zuuliyo milkahu mulkigiisi ama milkahu fi lxawli sanadka dhexdiisa ayuu xoolihii uu mulkiyey isagaba zuuliyeyba suuqu ku shubay geel aheed waa la sugaayay qaalin laba qaalmood markaasuuba gadayba lacag bay noqotay curud tijaara isu bedeshi firaaran carar uu ka qabo ka cararayo min azakaati zakada isagoo zakada ka cararayo xoolihii gadayba fa inahu arrinkaasi horta makruuhun aw yukrahu waa la nacaa waa karaahiya karaahiyadaas isku hayaan saddex qool baa ku jirta shaaficiyada waa tanziih iyo waa taxriim iyo me karaahiya mehe waa xaaraan cad wey ah, inuu carar uu ka cararayo zakada darteed uu xoolaha bedel isbedel lagu sameeyo laa yujtamacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamac firaaran min asadaqa kuleeyihi sala allah alay wasalam xoolaha firaaran min azakati fa inuu yukra waa la naca wal asaxu sida asaxa ee raafici uu ku tagay imaam nawowi baa yukrahu qabee qaarkoodna waa kasii hoosteeyaan oo tanziih bayba qabaane wal asaxu se sida asaxa anahu xaaraamun in anahu xaraamun inay xaraam tahay waa xaraam xoolahaas xaaraam weeye in la bedelo adoo zaka ka cararayo oo sanadkiinaba inaad kala jabiso wayasixu lbaycu beeci baa asaxayas inaad gada waad gaday soomaado fisika ka carray beeciis waa asax beeci dhac laakiin dembi baad ku dhacday wayasixu lbaycu oo waxay leeyihiin waa sidii albeycu fi bacda alaadani athani min aljumca yowma aljumca maalin jumcada aadaanka labaad hadii la aadaamo beyciga daruur beyca baa layidhi waa amar wاlamru bishay nahyun can didihi marka nahyu yaqtadi اlfasaad wاlbطlan cinda alxanaabila laakiin jumhuurta waxay qabaan hadduu nahyiga uu ku noqonaayo khaarij yani eh, caqdi lbeyci wax beyca caqdigiisa ka baxsan ribo kalaa lasku haystaa masaakiin xoola lagala cararay iyo eh, maaratay jumco laga haray laga daahay iyo umuuro kale laga hadlaya beeci iyo shuruuddiisii waa saxanta ka wax gadan iyo ka gadan iyo beeca iyo muwaasafaadkii laga rabay qaybi shuruuddiisii wax qarana kuma jiro waa lasor fadhiyaa qabuul iyo ijaab la hel beeci shuruuddiisa haddii la helo laakiin shay kaleo nahyo ka baxsan uu soo galo beeci waa asaxaya maca alithmi dembi baase sidaada laguu leeyahay arrin kale ku dambawday ayay qabaan saasu marka doo socda wuxuu leey walaa asaxu anahu xaraamu wayasixu lbeycu beycu waa asaxaya liana nahya khaarij lcaqdi wax caqdiga ka baxsan weya nahyu walow baaca hadduu iibiyo bacda alxawli sanadka gadaashiisa bacda alxawl bacda intihaa'i alxawl sanadkii markuu dhammaaday kadib buu gaday xoolihi taa hore waxay ahayd sanadka gudihiisi wa qabla ikhraajiise asagoon weli bixinin zakadii sanadna usoo wareegay buu xoolihii wada iibiyeyba awa geeli gacanba kuma hayo baala fi ama arigii ama loodii ama beeri wixii o dhan baala horta waa waxaa buray fii qadri zakaati qadarkii zakada waa buray saxa waa saxay beeci fi lbaaqi inta kala hadhay marka waxaa leeyahay haddaad gaday geelaada intaasu ahaa arigaada intaasu ahaa zakadiina sanadka usoo wareegay neef intaasaa labada neefaa lagaa rabaa labadaa neef beeca dadka ay qaateen kuma jiro waa laga reebaya xaaraam wey waan laga soo reebaya Ah, inta kale gado ku tasaruf inta lakin masaakiin baa iska leheed laa yasixu baycu mulki lgayri bigayri idni marka laa yasixu baycu mulki lgayr bigayri idni qof kale mulkigiisa inaad iska gagadato oo i iibsato isagoon ku idmin ma ansaxay maskiin xoolihii baad iibsanaysa nin kalaa iskaleba waa kaa soo maray inuu dhulka la shirkoobayo marka maba seed ku gadan kartaa baycu lfuduuli baa la yihahdaa baycu lfuduulina marduud wey wallahu aclam wabilahi towfiq sala allah wasalam ala nabi